bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala fasl fi ma wlaa wlaata wain almushabahaati bilaysa fasalkan wuxuu fasal u yahay maa xarfka maa la yidhaahdo iyo laa iyo laata iyo in kulligeed waxaa lagu magacaaba alxuruuf almushabaha bilaysa xuruufta laysa lagu shabahay sidaasaa la yidhaahdaa waxaan ku dhex jirna nawaasikhdii oo mubtadaha nasakhaysay waxaan soo sheegnay oon ka soo baxnay kaanay akhawaadkeeda marka nawaasikda qaarna waa xuruuf qaarna waa afcaal hadda kaana iyo akhawaadkeeda kulligeed afcaal bay ahayd biijmaac ilaa laysa oo qaar ay leeyihiin waxa weeyaan waa xaraf qaarna waxay leeyihiin waa ficil wa huwa alqowl الصaxiix hadda baabkan aan gelayna kulligiis waa wada xuruuf maa iyo laata iyo iyo iyo laa iyo inba kulligeed wada xuruuf waa biitifaaq khilaafka ma joogo afcaal اlmuqaaraba a Ah, ku soo xigta iyadana afcaal weeyaan kulligeed ilaa casaa oo hadda noo imaa doonta mooy waxaa ku xigta ina iyo akhawaadkeedao lix xraf ah iyadana xuruuf waa biitifaaq waxaa ku xigta daniya akhawaadkeeda kulaha afcaal waa biitifaaq marka saddexna waa afcaal saddexna waa xuruuf saddexda afcaashee kaana akhawaadkeeda afcaal lmuqaaraba kaada iyo akhawaadkeeda dana iyo akhawaadkeeda intaa waa wada afcaal ina waa xuruuf saddex kale waa maa i laa i laata oo maa i akhawaadkeeda dheh hadaad rabtid ama xuruuf mushabaha bilaysa mida kale waxaa weeyaan laa alati linafyi اljinsi oo aydan baab musanifka u khasisay midda saddexaad waxaa weeyaan ina iyo akhawaadkeeda marka xuruuftan mushabaha bilaysa ina wa akhwaatuha laa alatii linafyi ljinsi saddexdaasna waa xuruuf yaquulu naadimu raximah اllahu tacaala icmaala laysa ucmilat maa duuna in maca baqa nafyi wa tartiibin zukin wa sabqa xarfi jarin aw darfin kamaa bi anta macniya ajaaza alculamaa wa rafca macطuufin bilaakin aw bibal min bacdi masuubin bimalzam xayثu xal wa bacdamaa walaysa jara bal khabr wa bacda laa wanafyi kaana qad yujar fi الnakiraati ucmilatka laysa laa wqad tali laata wain da lcamala wmaali laata fi siwaa xiinin camal waxadfu di rafci fashaawa alcagsu qal inta waxaa weeyaan xuruuftii waxaan ka galaynaa almushabahatu bilaysa xuruufta mushabaha bilaysa waxaa loo yiri lama dhihin almushabaha bikaana lama dhihin maca ana leysa waxay kamid ahayd min akhawaati kaana maxaa leysa loogaga doortay waxaa loogaga doortay lisababeyn awaluhumaa xuruuftan kulligeed nafyi ay faaideysaa leysana nafyi ay faaideysaa kaana hadda fiiri nafyi ma ah midda kale waxaa weeyaan leysa waa jaamid bal xaraf waa lagu dooday ayada ayagana waa xuruuf xuruuf kulahaa jawaamid marka labadaas sabab awgeed yaa xuruuftan layihi almushabahaatu bilaysa marka laysa aan leenahay bimacnaa ana hadihi tacmalu camala laysa tarfacu mubtada isman lahaa wa tansibu lkhabara khabaran lahaa sidaas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu leeyahay icmaala laysa ucmilat maa duuna in maca baqa nafyi wa tartiibin zukin ucmilat xarafka maa waa la camal siiyey icmaala laysa ka icmaali laysa laysa camalkeedoo kale fii rafci اlmubtada wa nasbi اlkhabr laakiin maxaa shardee duuna in in inayna raacin oo maa in aana la dhihin waa hal sharti maca baqa nafi nafyigeedana inuu baaqi yahay ousan burin oo ama ma kale laga daba xijirin ama ilaa aan lagu burinoo maa anta ilaa rasuulun haddii la yidhaahdo khabarkeeda wuu buray iyo wa tartiibin zukin iyo tartiibin zukin bimacnaa iyo wa tartiibin inlaas in sidaas loo kala hormariyo tartiibkoo zukina la ogaaday tartiibin waxaa weyaan maca tartiibin anlaa yataqadama khabaruha cala smiha oo waxaa weyaan ayada maadaama xuruuftan daciif ay tahay oo xataa aad arki doontid laysku dooday inay camal falaysa in kale muran uu ka taagan yahay ma taxamuli karta khabarkeeda inuu soo hormaro isimkeeda ka hormaro marka ucmilat waa la camal siiyey maa xarafka maa ah icmaala laysa ka icmaali laysa laysa camal siinteedoo kale duuna in in inuusan la xariirsanaa u shardigo maa in aan la dhihin maca baqa nafyi nafyigana inuu baaqi yahay oo nafyiga nafyi kale lagu burinin liannahu waxaa weyaan annafyu bacda nafyi ihbaat weeyaan iyo wa tartiibin kala hormarin tartiibkoo zukina la ogaada kala hormarintaas isimka inuu yimaado khabarkana uu dib ka yimaado intaasaa la rabaa intaas oo dhan waa shuruud hadda musanifka hadday shuruudaas ay oofsato waxa weyaan maa way camal falaysaa waxaad leedahay maa zaydun qaaiman sidaad ulehayd laysa zaydun qaaiman aad ulahayd yaad leedahay maa zaydun qaaiman aad leedahay oo marka maa xarfu nafyi e, tacmalu camala laysa tarfacu ism wa tansibu اkhabr zaydun ismuhaa marfuuc wa qaaiman khabaruhaa mansuub saasaa laleeyahay qur-aanka ku soo arooray maa haadaa bashara ilaahay uu yiri maa haadaa bashara wa qowlihi tacaala maa huna ummahaatikum waxaa waay nusuus sariixa fi kitaab illaahi tacaala maa haadaa basharan haddii aan aan maada aysan camal fali lahayn camal leysa basharan wax lagu nasbiya lama arki lahayn marka haadaa ismu leysa mabniyun cala sukuun fi maxali rafcin ismuha basharan khabaru maa mansuub a laleeyahay maa huna ummahaatihim oo kale maa huna ummahaatikum aw maa huna ummahaatihim waxa weeyaan maadi waa xaraf oo yacmalu camala laysa huna waa isimkeedii oo mabni a ummahaatihimna khabarkeedii waa jamcu lmuanath saalim yunsabu biesh bilkasra niyaabatan can alfatxa marka khabarkeedu mansuub awa marka maadaas waxa weeyaan tacmalu cinda alxijaaziyiina hadday shuruudda ay dhammaystiranto maadan waxaaba lagu yaqaanaa maa xijaaziya lagu yaqaanaa amaa reer tamiim haddii xijaaz la sheega cagsigooda tamiim weeyaan oo reer najdi a ah, haddii basriin la sheega cagsigooda waa kuufiyiin marka reer tamiim ayaga maa camal ma siinayaan maa zaydun qaa'imu ay leeyihin walow tawafara fiiha shuruud marka qur-aankan yeelayaan maa haadaa basharan maa huna umahaatiim waxay ku leeyihin sax waaye qur-aankan maadi oo la camal siiyo laakiin qur-aanki wuxuu ku soo degay calaa luqati اlxijaaz sidoodu ku yimid laakiin luqadeenna anaga saas ma qabno laakiin macnihii ma aha kownu اlqur'aan nazla calaa luqati xijaaz anahu yulqi lugaati اlaakhariin yani fii mucdamiha lagala jeedaa laakiin luqaad kale qur waa ku jirta ayib marka inkir ma aha oo diidi maayaan waxay naxnu nusalim ana hada jaaءat maa caamila camala laysa wa anaha calى luqati xijaaz lakin lugatuna laa tacmal wanaxnu naqfiru bilugati xijaaz anaha luga carabiya fasixa sidaasay leeyihiin marka shuruuday leedahay markii maada camalfalayso marka ugu horeyso waxa weeyaan in anlaa yusaada bacdaha in musanifkaas sheegay oo wuxuu ku yiri duuna in waatuu yiri haddii maa in la yidhaahdo markaa ma camalfalayso macnaha jallaafa loo dhigay oo intaas waa zaaida maa in zaydun qaaimu marka ma lanaha daciifa mukhtalafun fiiha laa taqdir an tatakhaطa in wa tacmal maa bacdaha sidaasay leeyihin marka maa in zaydun eh, qaaimun marka qolaa waxay leeyihiin way camal falaysaa shicir a ah laysku haysto bani gudanata maa in antumuu dahaban walaa sariifan walaakin antum lkhazafu yay qola daliishteen oo waxay leeyihiin ya bani gudana maa in antum dahaban ma tihidin fiiri maadi oo in lala xariiriyey yaa antum isimkeeda ugu dhigay dahabanna wuu nasbiyey marka maa in antum dahaban walaa sariifan ku cadfay walaakin antum lkhazafu dahab ma tihidiin walaa sariifan fidana ma tihiin walaakin antum lkhazafu buuri jili baa tihiin macnaha waxaa dhoobaa tihiin dhoobo dad ma tihidiin iska wada marka shicirkaas waa laysku haystaa horena waxaan u soo sheegnay addaliil idaa taطaraqa ilayhi اlاxtimaal saqط اlاstidlaalu bihi marka qaacida oo rasmi a laguma burin karo sidaasa yaa wanaagsan ayib marka taa waxa weeyaan maxaan ku irahdaa shardiga koobaad shardiga labaad anlaa yantaqida anafyu bila maca baqa nafyi uu musanifka yiri nafyigeeda waa inuu baaqi yahay haddii nafyiga la buriyo oo ihbaat laga dhigo nafyi kale laga daba keeno ihbaat u noqona waxaa kamid ka qowlihi tacaala maa in antum ilaa basharu miluna maa ana ilaa nadiirun oo kale fiiri maadi maa ana nafyigeedii waa sax maa ana aniga ma ihi nafyi waay ilaa nadiirun aan ahay marka nafyigii ithbaatka ole nafyi kalea lagu buriyey walidaalika ma camal falin labada oo luqaba waa la isku waafaqsan yahay ayib wa shardiga labaad waay shardiga saddexaad musanifkaa sheegay anlaa yataqadama khabaruhaa cala smihaa haddii laakiin ousan daraf ahayn oo imaa doonto haddii khabarkii uu hormara maa qaaiman zaydun lama dhihi karo maa basharan haadaa lama dhihi karo oo basharki lama kordhigi karo liannahaa daciifa xaraf dacfi awa marka ma qaban karta baa laleeyahy qowlka raajixa sidaas weeyaan ayib laakiin musanifka taas wuxuu ka soo reebay ilaa idaa kaana alkhabaru jaaran wa majruuran taas waxa weeyaan waa laga fahmi karaa kalaamkiisa maca baqa nafi wa tartiibin zukin tartiib macnaha an yaأtiya alsmu qabla اlkhabr taasaa laga jeedaa marka haddii e, la yihaahdo carabti oo kale maa zaydun ilaa sayran yaa yidhaahdeen oo asigoo nafyiga la buriyay baa haddana kabarka uu yimid marka taas waxaa laleeyahay maa zaydun ilaa sayran haddii la yihahdo yasiiru sayran ayaa loo qadaraya ayib haddii marka khabarkii uu soo hormaro oo waxaa laleeyahay mathalan maa musiiun man actaba hadda fiiri maadi khabarkeedii musiiunaa soo hormaray man oo isimkeedii ayo hor lannu man daata waay musiiunna macno waay marka adhawaat hiya alatii taqacu mubtadaan marka maa musiiun nin oo xumaan sameeya ma ah man actaba ninkii walaalkiis eedeeyo marka waa la goday hadirtaan wahaakada ashcaar badan baa ku timid haddii la arka marka qaar nasbiyeen waxaa laleeyahay waa shaad ama wax jira ma ah dad baa yidhaahdeen maadi oo khabarkeeda kasoo hormara ninkii wax ku nasbiyo halad weeyaan luga alcarabiya maba ahbo ayib mida kale musanifku wuxuu ri anlaa yataqadama macmuulu khabariha cala smiha taas waa laga fahmaa keli a musanifka qowlkiisa ou yihi raximah اllahu tacaala wasabqa xarfi jarin aw darfin kamaa bi anta macniya ajaaza اlculamaa a laga fahmaya wuxuu yihi ajaaza alculamaau wa ajaaza alculamaau culamadii waxay baneeyeen sabqa xarfi jarin xarf jaar inuu soo hormari karo ow darfin xarfa darfin maya sabqa darfin darf inuu hormari karo mithaalkeedana kamaa bi anta macniyan maa bi anta macniyan adiga mid iila qasdaya aniga ma tihid maa bi aniga anta adiga macniyan mid iil macnaheed asalkeedii horo maa anta macniyan bi saasay ahayd maa anta macniyan bi mid adiga aniga iila qasdaya ma tihid marka fiiri hadeertaan maadi way camal fashay anta waa isimkeedi macniyana khabarkeedii waa biidaasoo jaari majruurka e eh, macmuululkhabar weeyaan oo bi waxay ku tacaluqdaa macniyan maadaama macniyan ay ku tacaluqdo macmuulkhabar uu soo hormaray waxaa laga fahmay haddii macmuulkhabarka daraf uu yahay uu soo hormaray ay maqbuul tahay khabarkii hadduu jaar iyo majruur noqdana in la ogol yahay inuu soo hormara laga fahmi kaas walidaalika qaala alculamaa an laa yataqadama macmuulu khabariha cala smiha ila ida kaana darfan aw jaaran majruuran sidaasaa laleeyahy haddii uu khabarkiina jaari majruur noqdo waa laga ogaanaya wa ajaaza alculamaau culamadii waxay baneeyeen sabqa xarfi jarin xaraf jaar inuu soo hormari kara jaar majruur laga jeeda aw darfin sabqa darfin mithaalkeedana ay tahay kamaa bianta macniyan ajaaza alculamaa oo macnaha macmuulu khabarka waxaanan banaanayn ina tiraahdid maa anta aakilan طacaamaka saasay ahayd ina tiraa maa طacaamaka anta aaki maa طacaami anta aakilan ma banaano oo طacaamoo macmuululkhabar ah oon jaari iyo majruur ahayn ina maadi lala xariiriye ma banaano laakiin jaari majruur hadduu noqdo waa banaan yahay khabarkii marka hadduu daraf noqdo ama jaari majruur u noqdo inuu in laga fahmi karo inay banaan tahay bay daliil u tahay ayib marka intaas waxa weeyaan maadi buu musanifka shuruud ugu dhigay qaarna way sii badinayaan shuruudeeda laakiin waa intaas khulaasa u ah qaar baa ilaa lix shardi gaarsiinaaad laakiin haddaad fiirisid wax kaloo dheeraad ee ma aha oo waxay leeyihin qole allaa tatakarara ma oo aan la dhihin maa maa zaydun qaa'imun taa carabi umaba ekaba shardigaas kale in la sheego wax uma banaan qole waxay leeyihin waxaa u shardiga anlaa yubdala min khabariha muujabun khabarkeeda shay muhbata in laga bedelin oo haddii la yihahda maa zaydun bishayin ilaa shayun laa yucbau bihi maa zaydun bishayin khabarkii oo nafyi ah haddii laga bedelo ilaa shay-un oo laga istinoodo waxaa laleeyahay idana ma banaano waa iska eh, taqdiiraad iyo macnaha tafsiil dheeraad awal ayib markaasuu wuxuu ri warafca macduufin bilaakin aw bilbal min bacdi mansuubin bimalzam xayثu xal markaasuu iri walzam laazim rafca macطuufin mid wax lagu midkii lagu cadfay goditaankiisa laazim bilaakin lagu cadfay aw bibal min bacdi mansuubin xaal uu yahay mid la nasbiye gadaashiisa oo bimaa lagu nasbiye xayثu xalla meeshuu degabo wuxuu ku leeyahay haddii khabaru maa oo mansuub ah wax lagu cadfo xarafka cadafka fiiri haddii laakin iyo bal ou yahay liannahu laakin iyo bal maa bacdigood ihbaaday ka dhigaan khabarkan oo maado mansuubka ana waa manfi haddaad wax ku cadaftid waxa weeyaan wixii ka dambeeya god hadday cadafka xuruuftii kale tahayne labadaba khiyaaraad ku leedahay in la nasbiya aana bannaan fiiri markaan waxaa lagu yiri walzam laazim rafca macduufin mid lagu cadfay khabarkii maa khabarkeeda midka lagu cadfay inaad godid laazim bilaakin uu yahay xarafka wax lagu cadfay aw bibal min bacdi mansuubin laazim mid la nasbiye gadaashiisa bimaa lagu nasbiyey xayثu xalla meeshuu degabo hadda fiiri haddaad tiraha maa zaydun qaa'ima qaaimantaas waa isim oo maa lagu cad oo lagu nasbiye waayo maa zaydun qaaiman hadaa tiraa waa isim oo lagu nasbiyey maa hadaad asigaas wax aad ku cadaftidid cadafkaas marka laakiin haduu yahay wixii ka dambe waa la godaa waxaad leedahay maa zaydun qaaiman laakin qaacidun ama waxaad leedahay maa muxamadun jaalisan laakin bal qaaimun fiiri markaan lannahu waa dareemi kartaa oo maa zaydun qaaiman hadaa tiraa nafyi waa kaas laakiin wixii ka dambeeyana ihbaat waay haddii lagu cadfi lahay xukumkooda waa cadla marka waxaa leeyahay waa in qaaciduntaas khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru huwa qaacidun oo huwa qaaimun la yidhaahdo laakiin xarafka uu yahay xaraf aan iijaab keenaynin labada waa banaayihin maa zaydun qaa'ima wa qaacidun wa qaacidan ayib fiiri maa zaydun qaa'iman aa tiri walaa qaacidan walaa qaacidunna waa banaan tahay waaw keligeed ma imaan kara meeshaas xuruufta qaarkeed mmk hadaa tirahda maa zaydun qaa'ima huma qaacidun wax caqliga geli kara ma ah laakiin waawdi iyo laadii laada naftigeeda min xuruuf اcadfi bay kamid tahay marka qaarkeed waa imaan doonta marka waxaa loo jeedaa walzam laazim rafca macduufin mid lagu cadfay khabarkii maa lagu cadfay goditaankiisa laazim bilaakin lagu cadfay aw bibal min bacdi mansuubin haddii maadi ay camal fashow isimkeeda khabarkeeda mansuub yahay kii lagu cadfo xaraf cadfigana laakiin ou yahay kaas goditaankiisa laazim xayثu xalla oo waxaad leedahay ma zaydun qaa'ima laakin qaacidun bal qaacidun haddii ay laakiin iyo bal aysan ahayn labadi waa kuu banaan yihiin maa zaydun qaa'ima walaa qaacidan ama walaa qaacidun intaba waa dhihi karta wbacda maa walaysa jara balkhabr wbacda laa wanafyi kaana qad yujar wuxuu ku leeyahy musanifka wajara lbaau xarafkii ba ahay wuu jaray alkhabara khabarkiiba u jaray ou hoos dhigay bacda maa maa gadaasheeda iyo walaysa bacda laysa laysa gadaasheeda wuxuu ku leeyahay min lugaati ou min lugati اlcarab waxaa ka mid eh in lagu jari karo xaraf zaaide khabarkii oo maxaan ku irahdaa khabarkii oo laysa oo nasbisanay oo laysa zaydun qaa'iman ahay ba zaaida waa lagu jari karaa oo laysa zaydun biqaa'imin aad tirahdid ko maadina waa lamid maa zaydun qaaiman khabarkii saas nasbinay xaraf zaaida waa la geli karaa maa zaydun biqaa'imin waa la dhihi karaa taas macnaheedi ma aha in la ilqay ma aha biqaa'imin albaa xarfu jar qaa'imin majruuru bilbaa lafdan walaakinahu mansuubu maxalan baada jarka baada zaa'idka lafdi ahaanay ka muuqaysaa laakiin xagga icraabta biqaa'imin mansuubuu la mid yahay markaasuu musanif wuxuu ku leeyahay wajara waa oo hoos dhigay wajara albaau badii way hoos dhigtay alkhabara khabarkii bay hoos dhigtay oo ma zaydun biqaa'imin ala leeyahay bacda ma maa gadaasheeda iyo walaysa bacda laysa bal sida fasiixa oo qur-aanka luqadiisa ku soo arooray layse khabarkeeda ba zaaid ha daa'iman galo wuxuu leeyahy mugaas waqad yujaru waqad waxaa dhici karta yujaru in la jara khabarkii oo badi zaaidka lagu jaro bacda laa laa gadaasheeda iyo wanafyi kaana kaana oo la nafyeyna in ba lagu jaraa dhici karo waa noo imaan miaalka waa kuu sheegi doonaa labada hore horta aan ka baxna miaalkeeda qur-aanka wuu badan yahay shuraaxdao dhanna way soo qaataan waxaa kamid e eh, alaysa allaahu bikaafin cabdahu alaysa allaahu fiiri laysa iyo allaahu isimkeedii ah bikaafin kaafiyan buu asalkeedii ahay baa la geliyey lafdigay ka jaran tahay macnahana way kordhigan tahay ko alaysa allaahu bicasiizin dintiqaam fiiri alaysa allaahu casiizan bay ahayd luqa ahaan markaasay aayaddii bicasiizin ku timiday wamaa rabuka bigaafilin camaa yacmaluuna wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid wamaa rabuka haddii carabi ahaan leed wamaa rabuka yaa banaanaan lahayd laakiin qur-aanka sidiisa lagama bedelo ayib taas waxa weeyaan leysadii waay iyo maadi mithaalkeedii alaysana alaysa allahu bikaafin maadina wamaa rabuka bikaafilin marka taas waa khilaaf kama joogo nusuus sariix ayaa ku soo aroortay taas markaas khabarkaas musanifka warkama gelin wuxuu ku yidhi wajara albaau badi way jartay alkhabra bacda ma walaysa kaas jasman waay wax banaan waay kuwa ku xiga fiiri marka wa bacda laa wanafyi kaana qad yujaru wa qad yujaru in lagu hoos dhigaa dhici karta khabarkii badi zaaidada aheed bacda laa wanafyi kaana laada noo imaan doonta gadaasheed iyo kaana oo manfi ah waxaa la geli karaa ayagana ba baa la gelin karaa buu leeyahay oo zaaid ah laakiin qaliil weeyaan maثala laadi waxaa ka mid ah eh, qowl shaaciri fakulii shafيica ywma laa duu shafaacaةi bmgni fatila can sawaadi bni qaaribi fiiri fakulii waxaad ii ahtaa shafيican mid ii shafeeca ywma maalin laa mid wax shafeecay bmugnin ousan ahayn mid deeqaayo kafatiilan wax can sawaadi bni qaaribin uusan waxba ku deeqaynin magaciisu waay fiiri marka waxa waaye laadii oo hadda noo imaan doonto laadu laadaas waxa waaye laa naafiya tacmalu camala leysa tarfacu isma watansibu lkhabra duu ismu leysa marfuuc bilwaaw liannahu min asmaai اlkhamsa bimuqnin muqniyan ay ahayd khabarkeedii markaasaa bimuqnin la geliyey taas waxaa weeyaan ashcaaray ku khaas wlidaalika waa yar tahay ayib waxaa lamid ah buu ku leeyahy laadii oo naafiyad ahayd kaana kown oo manfi ah ka qowli shaaciri wain mudat اlaydi ilى الzaadi lam akun biacjalihim id ajshacu اlqowmi acjaluu wain mudat اlaydi gacmihi hadii la taaga ila الzaadi lam akun aniga ma ihi biacjalihim koodi u degdego id ajshacu اlqowmi qowmka kan ugu hunguriga badan acjalu u degdego fiiri marka hadda lam akun waa waa kaana oo manfi ah isimkeedii waa ana lam akun khabarkii ma laga rabay markaan lam akun acjalahum a laga rabay khabarkii buu geliyey ba oo zaaidoo biacjalihim majruur lafda mansuubun maxalan eh, saas waay mansuubun macnan markaasuu musanif wuxuu iri fi nakiraati ucmilat ka laysa laa waqatali laata wain da camala intana xarafkii koobaad waan ka soo baxnay ma afar xaraf bay ahayd haddana meeshan wuxuu ku sheegay fi الnakiraati ucmilat ka laysa laa waqad taliilaata wa inda اlcamala ucmilat waa la camal siiyey oo waa lagu shaqeeyey laa lafdiga ah fi اnakiraati nakirada gudaheeda ka lays oo kale marka ucmilat naaibulfaacilkeeda laa waay ucmilat laa laa waa lagu camal siiyo waa lagu shaqaysiiyo waay camal fashe fi nakiraati ka laysoo kale marka wuxuu ku leeyahay laa tacmalu camala laysa idaa kaana ismuhaa wa khabaruhaa nakiratayni fi nakiraati saasuu kala jeedaa ucmilat laa waa la camal siiyey laadii ka kale fi nakiraati nakiraatka gudaheeda waqatalii laata wa inda alcamala fiiri waqatalii inay tawalisaa dhici karto laata lafdiga laata xarafka laata ah iyo wa in dalcamala camalkan kan oon ku dhex jirno oo rafcu khabar rafcu lismi wa nasbi lkhabar ah labadaana inay camal falaanaa dhici karta laata iyo in aan soo bilaawna marka ugu horeyso waxaa weeyaan intaanan wax kala gaarin la waxa weeyaan tacmalu inda cinda ish cinda alxijaaziyiina reer tamiim maadi aan soo dhaafnay iyo laadan camal ma laha laa zayd laa rajulun fi daari ama laa rajulun eh, fi daari ay leeyihiin waa waa waa godayaan laakiin reer xijaaziyiin sidii maadi u camal siiyeen yay laadan u camal siiyeen laadan linafyi jinsi ma aha waxaa la yihahdaa laa alcaamila bicamali laysa marka waxay leeyihiin shuruud haday ay samayso shardiga ugu koobaad waxa waay an yakuuna smuha wa khabaruhaa nakiratayni fi nakiraati musanifka noogu sheegay oo waxaad leedahay laa rajulu afdala minka fiiri rajul waa isimkeedii marfuuc billah afdala khabarkeedii waayo oo asigana mansuub ah rajul iyo afdal labadaba laba nakira weeyaan waxaa kamid ah qowl shaaciri tacaza fala shayun al alardi baaqiyan walaa wazr mima qada allaahu waaqiya tacaza iska sabar buu ku yiri falaa shayun ma jiro baaqiyan al alardi shay baaqi ardada ku noqonaya ma jiree haddii lagaa dhintay iska sabar walaa wasarun wax ilaalinayana ma jiraan walaa wasarun mid macnaha kaalmayn karo waaqiyan ilaalinaya ma jiro mimaa qada allaahu ilaahay wuxuu xukmiyane wax kaa celin kara ma jire iska dulqaada buuri wasar waxa weeyaan waxaa lagala jeedaa wax oo malja oo kale ah tacaza iska shabar falaa shay un shay ma jira baaqiyan cala alardi walaa wasarun mid magangelinayana ma jira waaqiyan ilaalinaya mima qad allah maxalu shaahidka waxa waaye falaa shayun baaqiyan walaa wasarun waaqiyan labadaas waay laadi iyo isimkeedii iyo khabarkeedii labada ay nakira yihiin marka amhiladeedu way badan yihiin oo aad baa loo soo qaata ayib shardiga labaad waxa weeyaan anlaa yataqadama khabaruhaa cala smihaa sidii oo hadda aan soo dhaafnay maadi aan ku soo dhaafnay oo dhihi maysid laa rajulun fi daari ay ahayd moogtahay ma dhihi kartid laa qaa'iman rajulun ama laa fi daari rajulun oo aad markaa fi daari fii maxali nasbin aa tiraa lagaa yeeli maayo shardigaas waxa waaye anlaa yataqadama khabaru laa calى smiha lأnnaha mukhtalafu fiiha wa daciifa falaa tataxamal shardiga saddexaad waxa weeyaan anlaa yantaqida nafyuha bila nafyigi nafyi kale in laga daba keenin laa rajulu ilaa afdala minka lama dhahay laa rajulu ilaa afdalu minka rajul nin jira ma jira ilaa adigu kaa fadli badanya ninkan waa la xaqira nin kasta asaa kaa fadli badana loo jeeda marka fiiri laa rajulu ilaa ka kadaba timaado labadii waa la wada godaa mubtada iyo khabara layskaga dhigaa laadina mulgaatun laa camala laha baa laleeyahay taas baa marka musanifka uu hadda ugu gaabsaday laadi markaasuu wuxuu ku yiri umilat waa la camal siiyey lafdi xarafkaas laada ah kaleysoo kala yaa la camal siiyey laakiin goormo waa intay ku amala fi nakiraati halkaas shardi uu soo qaatay labadii shardina waan dhammaystirnay markaasuu wuxuu yidhi waqatali laata wainda waqad waqatali inay tawaliso oy macnaha ay sameysaa dhici karta laata xarfkaas laata iyo wa in inay camal falaana dhici karto dalcamala camalkan asigoo ku dhex jirno marka laata iyo in inay camal falaan khilaafka waa kasii daciifsan yihiin alkhilaafu في xaqihimaa qawiy maxaa yeelay walidaalika musanifka qad uu ka cabiray qad tali inay laata iyo in inay camala leysa oo kale inay camal falaanna waa dhici karta sidaasuu ku yiri laatadaa aaba ka qawisan ooba dee ooba luqo ku soo aroortay laakiin inta aad bay daciif u tahay marka basriyiin iyo qaar badana waxay qabaan in annaafiya waxba ma camalfalayso reer kuufiyiin oo markii faraa laga reebo yaa waxay leeyihiin in tacmalu camala laysa madhabku kuufiyiinta waa waasic markaasaa waxay daliishteen in huwa mustawliyan calaa axadin ilaa adcafa almajaaniini in huwa ninkaan ma aha mustawliyan mid oo macnaha oo oo macnaha la wareegi karo ama qasbi karo calaa axadin nin axad awood ku qabsa kara ma aha ilaa adcafa almajaaniini ilaa calaa adcafi almajaaniini kuwa waalan kuwooda daciifka ninkan tabardaradiisu sheegay nin ou awood ku qabsa kara ma jiro ilaa nin daciifa oo sii waalan unbuu gacanta ku dhigi karaa marka waxay yidhaahdeen in huwa mustawliyan fiiri in huwa mustawliyan markaasa in naafiya in waxay yidhaha xarfu nafyin yarfacu اsma wayansab اkhabr huwa ismuha mabniyun calى اfatxi fi maxali rafcin ismuha mustawliyan khabaruha mansuub saasay yidhahdeen waa goorma shicirka calى riwaayati man yaqra'u in huwa mustawliyan laakiin riwaayo kale in huwa mustawlin marka haddii saas la yihahdo laa shaahida fiih ko calى axad ااxtimaalaat waay haddii la helana xataa reer waxay leeyihiin ma ahane waxa weeyaan muqadar buu ku nasbisan yahay calaa fardi ana riwaaya jaaءat nasban waxaa kamid ah bay yidhaahdeen waxyaalaha reer kuufiyin ay deliishteen in ilmaru meyitan biinqidaa'i xayaatihi walaakin bian yubqa calayhi fayukhdala in ilmaru qofkii ma noqdo meyitan nin dhintay ma noqdo biinqidaai xayaatihi nin ay xayaatadiisa dhammaatay waa dhintay lama yidhaahdo oo dhimashada taasxa ma aha walaakin dhimasho waxaa la yidhahdaa bian yubqaa calayhi in lagu gardarsado oo fa yukhdala la dullaysto ou dulliga iska dulqaadi waayo taasaa dhimasho dhab ee la yidhaha bay marka in ilmar-u iyo in huwa mustawliyan waa isla macnihii weeyaan sidaasay deliishteen qiraa'ashaadana way deliisheenoo in aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadan qiraaada saxiixada ah oo mutawaatirada ina aladiina tadcuuna min duuni اllahi cibaadu amhaalukum taas lagama hadlayo ayib intaas waxa weeyaan waa inti laatawi imow markaan laatadii musanifku wuxuu iri waqatalii laata wa inda alcamala laata waxa weeyaan in laata asalkeeda laa oo naafiya a oo taa u taaniis lagu ziyaadiyey waay laakiin madhab اljumhuur waxa weeyaan anaha tacmalu camala leysa walidaalika musanifka waqad talii laata wain in iyo laata inuu qad wada geliyo waa laga fiicnay laakiin shicirka daruuradiisa unbaa u keentay laakiin laata waxa weeyaan jumhuurta waxay qabaan inay macnaha camal falayso camala leysa ee daciif maaha camalkeeda ayib markaas waxaa la leeyahay ka qowlihi tacaala fanaadow walaa taxiina manaasin fiiri fanaadow walaa taxiina manaasin marka walaa talxiinu xiina manaasin ay ahayd isimkeediyaa la gooy xiinadana waa khabarkeedii waay marka waa qiraa'a oo saxiixa ah oo mutawaatira ah weeyaan waqad quri'a shaadan walaa walaa talxiinu manaasib iyadoo la goday waqad quri'a walaa taxiinu manaasin iyadoo la hoos dhigay na waa la akhriyey oo markaa khabarkiia meesha ka maqan uu leeyahay marka musanifku wuxuu iri wamaa lilaata fii siwaa xiinin camal waxadfu dirafci fashaawa alcagsu qal wamaa lilaata laata malaha camalu amal malaha kuma camalfalaysa fi siwaa xiinin lafdigaas xiin waxaan ka ahayn ku camalfalayso kuma camalfalayso wa xadfu di rafci ina isimkeeda la gooyo fashaa waa faafay walcagsunay qalla waa yaraade khabarkii in la gooyo oo isimka la baaqi yeelo marka wuxuu leeyahay min shuruudi camali laata an tacmala fii lafdi اlxiin marka musanifka hadalkiisaas ma lafdi اlxiina lagala jeedaa mase darafkii wax allaale wixii daraf oo xiin la macno ah labadaba waa lagu fasiray labadaba waxaa lagu fasiray laakiin qowlka fiican waxa weeyaan lafdigaas xiinka oo darafka iyo wixii la hal eh yaa khabar iyo ism u noqon kare wax kale ma la dhihi karaa laata muxamadu qaa'iman lama dhahay laakin yushtaradu an tacmala laata fi اdarfi wاlakharu an yakuuna lafda اlxiin saasaa fiican in la yidhaahdo markaasuu ri wamaa lilaata laata male camalun shaqa malo kuma camal fali karto fii siwaa xiinin waxan xiin aan ahayn oo daraf ah markaasuu hadana wuxuu leeyahay isimkeeda iyo khabarkeeda lama jamciye midkoodaa la gooya wa xadfu dirafci midka godaalka u saaxiibkaa hadafkiisa oo isimkeeda in la gooya fashaa waa faafay walcagsuna qalla waa yaryahay inay isimkeeda lagoyo qur-aanka miduu ku soo arooray waa walaa taxiina manaasin marka khabar isimkiia maqano walaa talxiinu xiina manaasin ay ahayd ee qiraa'ada oo mutawaatirka ah taas baa laleeyahay laakiin in khabarkeedii ou meesha ku haro maya inuu isimkii joogane oo khabarkii la gooyana qiraa'ada shaadka walaa taxiinu manaasin la akhriyey aa loo daliishtay walaa taxiinu manaasin aa loo daliishtay marka ayadoo lafdi xiin waxaan ahayn ku camalfalayso oo daraf ku camalfalay waxaa loo daliishtay nadima albugaatu walaata saacati mandamin wاlbagyu martacun martacu mubtagiihi wakiimun dheh nadima albugaatu dadkii oo gardarnay way shallaayeen walaata saacata mandamin waqti la shalaayo waqti aan ahayn walbagyune gardarada martacu mubtagiihi midka raadinaya meesha u daaqo wakiimun hooga u dambeeya marka waxaa laleeyahay waxa weeyaan laatada sida saa raajix way camalfalay daraf aynu ku camal fashaa in misimkeeda iyo khabarkeedana lama kulmiyo midkood in la gooya yay ku soo aroortay midkan la goynan inuu isimka ahada khabarka la baaqi yeela wallahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin